taliihi hataa niihi malha caadima wahaakada badalu cayni ficli in iyo ul ilaa filtu kamaadii khafwadin kadaaka taaliil yaai walfaslu utufir bixarfin aw machaha ka jaybahi adir kadaaka maa yeliihi kasrun ow yali taliya kasrin ow sukuunin qad wali kasran wafasluhaa kalaa faslin yucad fadirhameeka man yumilhu lam yuusad waxarfu listiclaa yakufru muhaaran min kasrin ow yaa wakadaa takufura in kaana maa yakuf bacdu muttasil bacda xarfin ow bixarfayni fusil kada idaa qudima maa lam yankasir ow yaskuna iralkaas ee kalimid wey camir wa kafu mustaclin waraa yankafu bikasri hayri man laa ajfu walaa tumil lisababin lam yattasil wاlkafu qad yujiibuhu maa yanfasil waqad amaalu litanaasubin bilaa daacin siwaahu kacimaadi watali walaa tumil ma lam yanal tamakunan duuna samaacin hayrahi wahayrani wاlfatxa qabla kasri raa'in fii طaraf camilka lilaysari miltu falkuraf kada aladii taliihi hataniihi fii waqfin ida ma kaana hayra aalifin alimaalatu hada maxaluha amil imaali alalifa alif imaali aliftii almubdela la bedelay min ya-in ya laga soo bedelay ya-da oo fii طarafin طaraf taal alwaaqicu kii uu dhacay alyaau yaa khalafan xaal uu bedel ka yahay minhu alifka uu beddel ka yahayna kadaa waa la mid asna duuna masiidin ziyaado la'aanteedana khalaf uu oga yahay ow shuduudin ama shaadnimo la'aanteed walimaa shay ayuu u sugnaadee walimaa shay ayuu u sugnaadee talii ay ku xigto himaaga ha ta'niifi ha u ta'niif ay ku xigtaa ayuu u sugnaaday maa xukmu maa shay xukumkii cadimel haa hada waaye imaalo ayuu musanifka halka ka bilaabayaa raxmatullaahi calayhi imaaladu xaqiiqay leedahay xugum bay leedahay asxaab bay leedahay maxal bay leedahay asbaab bay leedahay mawaanic bay leedahay mawaaniculmawaanicna waa leedahay arrimo noocaas ayaa looga hadlaa xaqiiqada imaala ama tacriifka imaala waxaa la yidhaahdaa tamyiilu lfadxati ilaa naxwi lkasra fadxa in loo leexiyo xagga kasra isla markaana kasra aan la gaarsiinin tamyiilu lfadxa yacni meeshaad fadxa caadi ugu hadli lahayd ayaadan fadxa caadi ugu hadlayninoo kasre iyo fadxa meel u dhexaysaad ku hadli fadxadaa haddayan alif ka dambaynin waxaa la imaalinaya waa fadxada oo keliya haddii ay alif ka dambaysaana fadxada iyo alifta laisla imaalini oo fadxadiina kasro dhankeedaa loo leexinay lama gaarsiinayo aliftiina naxwaliyaa ayaa loo leexinayo lama gaarsiinayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa imaalo xaqiiqadeeda waayahay waxaa jira xugum ay leedahay imaaladu xugumkeedu waa jawaas meel kastoo imaal ay ku bannaan tahay cadamul imaalna waa bannaan tahay imaal waajiba ma jirto asxaab wax imaalaysaa jirtaayo xagga carabta marka laga hadlayo ee tamiimiyiin iyo wamaa jaawaraha waman jaawaraha reer tamiim iyo qolada deriska le yaa imaal iska leh xijaaziyiin iyo carabtaa kale ma imaaliyaan oo khaasatan reer quraysh mawaadic bay imaaliyaan ee imaal kuma badna waayahay tafkiimka ayaa ku badan ayagu laakiin imaal kuma badna asxaab ahaanna waa reer tamiim iyo waban jaawaraha emaal maxal bay leedahay meelo la imaaliyo afcaaloo dhan eemaal ayaa ku bannaan asbaabtii eemaal haddii laga helo asbaabdana ficliga mutamakinkaa la emaaliyaa ficliga mucra ee asbaabdana ismiga mucrabkaa la ismi mabni a lama imaaliyo samaac in lagu imaaliyo mooye ilaa laba lafdiyuu musanifka keeni doono mooye naa iyo ha labada ayaa laba ismiyoo mabni asal u leh isla markaana la imaalinaya jira marka maxal ahaanna waa afcaaliya asmaada mutamakinka ah imaal waxay leedahay asbaab keento sabab baa imaalka keena sababkaa laba u qaybsamayaa sabab lafdi ah iyo sabab macnawi ah sababka lafdiga asbaabta musanifka dabada ka bari doona lix sabab buu sheegi doonaa eemaalkeento lixdaa sabab laba qeyb ayaa loo qaybinayaayo sabab daahira lixdaas sababee musanifku uu sheegayaa laba loo qaybinayaayo sabab daahir ah iyo sabab macnawi ah labadaa ayaa loo qaybinayaa sababka daahirka ah waa alif in la aymaaliyo loona imaaliyo kasre ka horraysa ama ka dambaysa darteed alif in la imaaliyo loona imaaliyo ya ka horraysa ama ka dambaysa darteed waayahay yahay fatxa in la imaaliyo kasre ka dambaysa darteeda ama ka horraysa loo imaaliyo kaa ayaa sabab daahir ah sabab khafiyo wax loo imaaliyo alif ayaa la imaalinayaa sababka loo imaalinayaana aliftan asalkeedaa ya ahaan jire asalkaasaa isku baraarujinaya ama asalkeeda ya muusan ahaan jirin alif mutaarifa weliba alif daraf dhacday asalkeedana ya uu ahaan jirin ama asalkeeda ya muusan ahaan jirine fii bacdi tasaarifi ilkelimati ayaa ya loo bedelaa aliftani waa sabab labaad islamarkaana khafi ah sabab khafi ama macnawiyo loo imaaninayo sabab saddexaad oo khafyo loo eemaalinayaa waa alifta inay caynu ulaaiyin dhacdo ficli ulaai ah cayntiisa ayay taalla ficligaa damiiru rafca mutaxariga marka lagu daba dhejiyo filtu buu ku imaanay oo fadaa kasrism saddexdaa sababna waxaa loo imaaliyaa ee muxuu ahaa waa sababka loo imaalinayaa waa sabab khafi ah ama waa sabab macnawi ah saddexdii horena sabab daahir ayuu ahaayo ya-baa ka horraysay ka dambaysay kasraa ka horraysay ka dambaysay fadxo weeye waxaa la eemaalinayao kasre ka horraysaa loo eemaalinayaa saddexdaa arrimoodna daahir weeye asbaabtuna waa lixdaasi waxaa jira asbaabtan mawaanic diiddo oo haddii sababkii ollaha iyo maanica la helo aan waxba loo eemaalinayn laba weeyaanoo xuruuful isticlo iyo ra kasri ee ra aan kasrisnayn mawaaniculmawaanicna waa jira waxaasoo dhanna musanifkaa dabada ka maraya asbaabta iyo mawaanicda inta kale ma sheegaye alalifa ee baydkani wuxuu ku sheegay labadan bayd saddexdan bayd labadan bayd wuxuu ku sheegay asbaabtii loo eemaalinayey alifta oo laba qeyb u qeybsanmaysay sabab khafi iyo sabab daahir ah sababkii khafiga ahaayoo saddex ahaa laba ka miduu ku sheegay labadaasi waxa weeye alif mutaarifa daraf dhacday asalkeedana yaa uu ahaan jiri sida ramaa oo kale ismi haddiificil haddii ay ku jirto ismi haddii ay ku jirtana marmaa oo kale aliftaasi asalkeeda yaa uu ahaan jiray in la emaaliyaa bannaan ramee marmee in la yidhaahdaa bannaan waayo waa alif mutadarifa asalkeedana yaa uu ahaan jiray darafu ficlin ama darafu ismin midkay doonto ha taallo sababka labaadee khafiga ahay loo eemaalinayo alif waxa weeye alif daraf dhacday asalkeedana ya uusan ahaan jirin daraf bay taalla asalkeeda ya ma uusan ahaan jirin muxuu ahaan jiri wawayuu ahaan jiri ama sideeday asal ku tahay yani meel laba kama isagoo waa alif zaa'idaba fii bacdi tasaarifi lkelimati aliftaa ya haddii loo bedelo kelimada inta la tasriifinayo qaar ka midee ayaa aliftan ya loo bedelaa tabdiilkana ma uusan keenin ziyaadatu yaai taskhiir ama shaadnimo labadaa midna ma ayan keenin aliftaana waa la eemaalayni miaal dacaa dacaa alifta u dambaysa waa alif mutaarifu ficli daraftiisay taalla asalkeedana wowuu ahaa oo dacwu ahaa ficliga fii bacdi tasaarifi lkelimati ayaa alifta ya loo bedelaayo dacaa majhuuli duciya buu noqoni oo owdii yaabaa loo bedelay sababka loogu bedelayo baabulibdaal ayaan ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala aliftaana waa la emaaninii daciye baad leedahay maadaama fii bacdi tasaariifi ilkelima waxaa la mid ahay talaa oo talaawo asalkeeda uu yahay mudaaricaad ku garanay yatluu ee waxaa marka lama tuulinayaa ya loo bedelaa tuliya mar haddiiba ya loo bedelay fii bacdi tasaarifi ilkelima aliftaa in la eemaaliyaa bannaan oo talee la yidhaahdo waxaase laazimo la shardinayaa sida musanifkaba u shardiyey aliftan marka la bedelayo asalkeedana wou ahaan jire fii bacdi tasaarifi ilkelima ya loo bedelayo yaau tashiiri ziyaadadooda bedelka waa inuusan keenin qafaa bal tashiiri qufaay wun buu noqoni hewow iyo yaabaa isdabadhacay kan hore ayaa sukuun la hormaray wowda laazim weeya in loo bedelo qufayun la yidhaahdo qafaa alifteeda waa alif mutadarifa asalkeedana wow buu ahaa yaa-u taskhiir haddii la keenay wowdii ayaa loo bedelay kaa looma eemaalin karo waayo ziyaado ficliga ee ismigan la ziyaadiyo yaa-u taskhiir lagu ziyaadiya ayaa bedelka keenay taa halka la tirin maayo looma eemaalinayo waxaa la mid ee ah shaadnima haddii loo bedelo waagii baabul idaafe aan soo marayni ismiga yaalmutakalimka loo idaafeeyey musanifka markii uu ka hadlayay sideed ismi buu sheegay yaalmutakalim in loo idaafeeyo sideeddaa ismi ismiga muctallun bilalifi ah iyo ismiga muanaha xaalatu rafca joogo waa alifan sallin buu ku jamciyey alif ha bedeline sideeda u badbaadiyo fataaya iyo muxuu ahaa waxaad tidhaahdaa iyo zaydaaya wa fi lhudayli can an hudaylin inqilaabu hayaan xasan wa fi lmaqsuuri can hudaylin inqilaabu hayaan xasan yacnii ismiga maqsuurka reer hudeyliya bay u bedelayeen yaa ulmutakalim marka loo idaafeeyo oo qafaa oo kale iyo casaa yaa ulmutakalim haddii loo idaafeeyo jumhuurulcarab qafaaya casaayay yaqaanaan amaa reer hudeyl wowda inay ya u bedelaan oo casaya iyo qafaya ay yidhaahdaanoo aliftii wowda ka soo gadoontay iya u bedelaan heshaadnimo shaadnimo wey shaadnimadaa darteedana looma imaalin karo sidaa ayuu u sheegay alifta haddii ay reerka u dambayso asalkeedii waa ya ka soo gadoontay ama fii bacdi tasaari lkelimati ya u bedelmi hadday iyadu u dambayso iyo taawtaanid hadday ka dambaysaa waa isku mid oo fataa waa la imaalinayo fatee baad leedahay ta haddii ay ka dambayso fataatun ay ahayd lafteeda waa la imaalini intaas ujeedaa alifta haddii ay ya ka soo gadoontaan la imaadiyo wow haddii ay ka soo gadoontay fii bacdi tasaarifi ilkelimati ina ya loo bedelay daraf bayna taalla iyo galo lafteeda waa la imaalini haddii ayan wow iyo ya midnaba ka soo gadoomin oo aliftu ay sideeda zaa'id u tahay fii bacdi tasaarifi ilkelimatina ya loo bedelo iyadana waa la imaana sida xublaa oo kale xublaa alifteeda zaa'idatun litaniis hee xublaa taniye ya baad u bedeli xublayaani baad leedahay waxaa la mid ah dad jamca ka dhig xublayaatun marba aliftan zaa'idka ee haddii ya loo bedelay xubliye inaad tiraa kuwa bannaanood imaanayso alif almubdala mafcuul amil ay leedahay weeye amil imaaliniyohowni leexi wey alalifa alif imaali yau leexi aliftii almubdala la bedelay min yaain ya laga bedelay yada oo fii arafin araf taallo alif araf taallo asalkeedina ya laga soo bedelay imaali kadaa alifkaa waxaa la midoo la emaalinayaa alwaaqicu alalifu alif alwaaqicu uu dhacay alwaaqicu ismigaa faacil alyaau ayaa u faacil ah minhu damiirka ku jiraana asha mawsuuladu u noqoni kadaaka ayaa khabare alwaaqicu mubtaduu ahaaye khalafana xaalo mawquufa calaa luqati rabiica ama daruuratu nadmi ayuu u sukuuniyey kadaa alifkaas darafka dhacay yana ka soo gadoomay waxaa la midoo la emaalinayaa alwaaqicu alalifu alif alwaaqicu uu dhacay alyau yabaa dhacay khalafan xaaluu uu ka yahay minhu alifka uu bedel ka yahay duuna masiidin ziyaado la'aanteeda duuna masiidin darafka alwaaqic ku tacalluji ama khalafka ku tacalluji labadaba waa suuroobi karta duuna masiidin ziyaado la'aanteeda ayuu khaliif uga noqday ama duuna masiidin ziyaado la'aanteedu u dhacay alifka ayaa in loo bedelo ow shuduudin ama shaadima la'aanteed walimaa waa khabar muqadama ah maada malha-u maadaasaa mubtadaa ah cadima ficliga maadi faacilkiisoo maada loo celinayaa alhaada ayaa mafcuulkiisi ah jumladana ismiga mawsuul siladiisi maada mubtadahana mudaaf ayaa loo qadari maa xukmu maa shay xukumkii cadima waaye alhaa ha waaye oo ta ayna u dambaynin buu u jeedaa fataa oo kale xukumkii uu lahaa istaqara wuxuu u sugnaaday limaa wixii tii ay ku xigto himaaga taniiha aw ku xigto wahaakada badaluu cayni lficli in yaul ilaa filtu kamaadii khafwadiin wahaakada ka ayuu la mid yahay badaluu cayni lficli ficliga caynkii alif ka bedela in yaul waa hadduu noqonayo ficliga ilaa filtu kamaadii khaf iyo wadin weeye yacni wuxuu leeyahay sabab saddexaadoo khafi ah isla markaana alifta loo eemaalinayaa waa aliftii ayaa waxay taallaa caynu ficlin ulaaiyin ficlin ulaaiya cayntiisay taal ficligan damiiru rafca mutaxariga marka lagu dabadejiyo filtu buu ku imaanay ilaa damiiru rafca mutaxariga marka lagu dabadejiyo laamtii baa sukuunsami laamta haddii la sukuuniyo cayntana alif reebanay ahayd iltiqaau saakinayn ayaa dhacaya cayntii waa la xadfi haddii la xadfo sarfigii waagi lamitulafcaalka waxaan ku soo marnay wanqul lifaa'i ulaai shakla caynin idac tallat wa kaana bital idmaari mutasilan aw nuunihi waida fatxan yakuunu facan uctad mujaanisa tilkalcayni muntaqilan ficliga haddii uu faciila yahay caynta kasrihii saarnaa baa fada la saari cayntiina waa la xadfi filtu ayuu ku imaanay khaafa iyo heebe iyo wixii lamida wey khiftu iyo hibtu baad leedahay hadduu facalo yahay caynta ya kaga jiranaana filtu buu ku imaanay oo caynta fadxaa saarneedee fadxadii iska tuur xaraf xaraka umujaarisee fada saaroo kasre ah oo sidaa ayaa filtu loogu keenayaa bictu buu ahaa haddaba facaloo caynta ya kaga jiran iyo faciloo mudlaqa cayntooda in la eemaaliyaa bannaan iyadoo la isku baraarujinayo cayntaas waxay ahaan jirtay ya inay ahayd ama cayntu kasre inuu saaraan jiray la isku baraarujinay tambiih waayo sideedaba faa'iidada faa'idaa xadaasan ka taga imaal imaal faa'iiday leedahay labaa ugu waaweyn kelimada asalkeeda in lagugu baraarujinayo waa waa sabab waa ama faa'iida faa'iido labaad waxaa weeyaan takhfiif takhfiifu nudqi takhfiifu sawti soodka oo la fududaynayo oo isku dhan in loo kaxeeyo la doonayo waayo alif iyo ya muxuu ahaa alifta fatxaa reebta yadana kasraa reebta haddaba ya iyo alif haddii ay isku dhowaadaan meel nabad u yar dhexaysa in la keeno fadxada iyo kasrada waa kala fog yihiin sidoo kale fadxa alifba iyadoo ayan joogin fadxa iyo kasraa kala fog fadxadii in kasra dhankeeda loo leexiyaa waxoogaa nabad isku soo yar dhowaanayo weeye takhfiifkaasna waa loo keenaa waa faa'iido haddaba ficligan ulaaiga cayntiisa alifta ay tahay hadduu facilo yahay mulaqan caynta in la imaaliyaa banaan waayo filtu buu ku imaanay damiiru rafc mutaxarik marka lagu dabadejiyo hadduu facalo yahay muctalul cayni bilyaai yahayna isna filtu buu ku imaanayo waa la imaalin karayaa intaasu ujeedaa wahaakadaa kaa ayuu la mid yahay badalu cayni اlficli alifun alif alifka oo badalu cayni اlficli ficlu caynkii bedelka ah in ya-ul ficliga waa haddii uu noqonayo ilaa filtu filtu buu u noqoni marka damiiru rafca mutaxarik lagu daba dejiyo kamaadii khaf weeye waa facila wadin waa facala facala oo muctalulcayni bilyaya iyo ficiloo muctalulcayni bilwaawi ah waa facila caynta kasraheed iyo facda la saari kamaadii khaf cabsoni howni wadin khuduuc ama deen bixin kadaaka taalilyaai walfasuutu fir bixarfin aw ka jaybahiya adir kadaaka alifkaa hore ayuu la mid yahay oo imaal ayaa ku bannaan taalilyaaialifun alifka oo taalilyaa-iya ku xigo waalfaslu soocid bixarfin lagu sooco faqad ow xarfin machaal lagu sooco ukhtufira waa la dhaafay wadaalika ka jaybahi addirwi yacni wuxuu leeyahay asbaabtii khafiga ahayd ee saddexdaheed ayuu ka soo baxay asbaabtii daahirkaheed ayuu doonayaa inuu kuu sheego laba sababoo daahir uu halka ku sheegaya midna wuu soo wadaa labada sabab ee daahirka ah mid ka mid beedkan uu ku sheegay midna beedka soo socdo beedkan wuxuu ku sheegay alifta ya haddii ay ku soo dhowaato yabaa ka horayso haddii ay ka dambaysana waa lamid oo ya iyo alifa iyaa isku xigaa khalaas waa la eemaalini bayaan waaya bayaan bayaan alifta yabaa reebi haysoo ka horaysa bayeen inaad tidhaahdaa kuu bannaan waxaa la mid ee yada haddii ay dambayso aliftaa horaysaa yadaa dambaysa yiduna sidoo kale saayara oo kale saayara see yara inaad taga kuu bannaan waa yahay waa sabab ya-da iyo alifta haddii ay isku xigaan waxaa lamid ah hal xaraf haddii looga soco ya-da iyo alifta waxaa kala soocayaa iskuma xigaanaya hal xaraf idan waa la ilmaalin karaa sida yasaar oo kale yasaar yada iyo alifta siina udhaxeeya alla maalin kalaa yaseer in la yidhaahdaa bannaan yada iyo alifka hal xaraf haddii uu kala fasliya garanay laba xarafoo mid ha ay tahay haddii uu kala fasliyaana waa lamid asna laba xarafaa kala fasliyey labadaa xarafaa mid ha haah jaybahaa adir oo kale jay yadaa reeban iyo alifta reeban ba iyo ha baa u wada dhaxeeya hada sideedaba kalaa faslina lagu tiriya waxaan fasli ahayn oo kale hal xaraf wuxuu kala faslinayoo kale weeyaanoo jaybahee inaad tidhaahdaa kuu bannaan intaas ujeeda kadaaka kaa waxaa la mid ee taalilyaaiya alifun alifka oo taalilyaaiya ku xiga waalfaslu soocid bixarfin hal xaraf lagu sooco faqad waay ow xarfin maca haa'in xaraf iyo ha lagu soocaa uktufira waa la dhaafay wadaalika ka jaybahaa adir adir wareejiniyohowni jaybahaa gabadha jabkeedii wareeji kadaaka maa yaliihi kasrun ow yali taliya kasran ow sukuunin qad wali kasran wa fasluhaa kalaa faslin yuucad fadirhameeka man yumilhu lam yusad kadaaka alifkaa hore ayuu la mid yahay ta maa alifka yeli uu ku xigo hi alifka kasrun kasra ku xiga ow yali alifka wuxuu ku xigaa taaliya kasrin kasra mid raacay aw sukuunin taaliya sukuunin sukuun mid raacay ayuu ku xiga sukuunka oo qad weliya kasra ku xiga wa faslulhaa'i ha faslinteedana yucaddu waxaa lagu tirinay kalaa faslin fasli la'aan fadirham maaka lafdigaa man yumilhu ninka eemaaliyaa lam yusad loo diidi maayo halkanna waa sabab labaadoo daahir ah saddex sabab oo khafiyan soo sheegnay hal sababoo daahirana waa soo sheegnay oo ya-baa aliftii ku soo dhowaatay sababka labaadee daahirka ee kasra iyo alifti ayaa isku soo dhowaaday alif iyo kasraa isku xiga alif iyo kasraa isku xiga dhegtaada haddii ay ku dhacdo kasradaa dambays waayo waxaan dhici karin kasre intay horumarto alif in saakina ay ku xigtaa wax dhici kara maaha alif iyo kasraa isku xiga kasradaa dambaysa khalaas aliftaa in la eemaaliyaa bannaan waxaa la mid ee alif iyo kasro hal xaraf hadduu u dhaxeeya alif iyo kasra iskuma xigaan hal xaraf baa kala faslinaya sida kitaab oo kale alifta reeban iyo kasrada kaafka kasrisan taa u dhexaysa hal xarafaa u dhexeeya khalaas asna dhib ma leh kiteeb inaad tiraa bannaan laba xarafoo mid uu reeban yahay hadduu kala fasliyaana waa la mid laba xaraf ayaa kala fasliyey labadaa xaraf mid baa reeban asna dhib male weeye fasligaasi saddex xaraf oo mid reeban yahay midna ha yahay hadduu kala fasliya lafteeda dhib male oo ha sideedaba kalaa faslina lagu turinaya ee an yadriba he inaad eemaalaysaa kuu bannaa an yadriba yadri ra'da kasrisan iyo alifta la eemaalinaya babaa u dhaxaysa iyo ha haada kalaa faslinka soo qaad bacda keli tiri hal xaraf waay an yadriba heed waayahay oo kitaab bay la mid tahay laba xaraf ayaa kala faslinaya may saddex xaraf ayaa kala faslinaya mid taakin weeye midna ha weeye kalaa faslin dirhamaaka oo kale daalka kasrisan iyo alifta dirham maa aliftaasi waxaa u dhaxeeya ra' reeban ha oon la tirinaynin iyo miim marka miim iyo waxaa kala faslinaya hal xarafoo reeban weeye macnihii ha'da kalaa faslin ayaa laga soo qaadi fadirhamika inaa tirahda kuu bannaan kadaaka kaa waxaa la mid ee eh, maa alifkii yeli uu ku xigoo hi alifka waxaa ku xigaa kasrun kasraa ku xiga ow yeli alifkaa wuxuu ku xigaa taaliya kasrin kasra mid raacuu ku xiga oo kitaaboo kale ah ow sukuunin taaliya sukuunin sukuun mid raacuu ku sii xiga sukuunka oo qad weliya kasra kasra raacay kasra ku xigo wa faslulhaai ha faslinteedana yucaddu waa la tirini kalaa faslin faslila'aan ayaa lagu tirini fa dirhamaaka labadaadii dirham man yumilhu ninka emaaliyaa lam yusad loo diidi maayo dirhameeyeka ruuxa yidhaahdo wa xarfu mustaclin wa xarfu listiclaa yakufu mudharan min kasrin ow yaa wakadaa takufura in kaana maa yakufu bacdu muttasil wa bacda xarfin ow bixarfayni fusil kadaa idaa qudima maa lam ow yaskun ira kasri kalmid wey camir wa xarfulisticlaa'i yakufu wuxuu mancini mudharan sababan sababka oo mudharan la daahiriye ayuu mancini min kasrin xaal uu kasran yahay ow yaa ama yaa xaal uu yahay wakadaa kaa hore xaal ay la mid tahay takufu way mancini raa'un ra'na way mancini in kaana waa haddii uu yahay maa waxa yakufu mancinaya bacdu xaal uu gadaal ku sugan yahay muttasilan alifta mid ku dabadhegan ow fusila ama mid la soocay bacda xarfin xaraf gadaashii la soocay maya mutasilan ow bacda xarfin ama xaraf gadaashi ku sugan ow fusila bixarfayni ama laba xaraf lagu soocay kadaa kaa ayuu la mid yahay idaa qudima maanicii haddii la hormariyo idaa qudima haddii la hormariyo maa maanic lam yankasir aan kasirsnayn ow yaskun ama aan reebanayn iral kasri kasre gadaashii aan reebanayn kal asbaabu اlimaala oo lix uu ka tirinayay ayuu wuxuu soo sheegay an saddex sababoo khafi iyo laba sababoo daahir ayuu soo sheegay hal sababoo munaasaba eena wuu soo wadaayo kii lixaad ah. waayahay kaas lixaad intuusan ku darin ayaa halkani wuxuu ku sheegayaa musanifka mawaanicu limaala imaalada waxyaabihii mancinayay mawaaniculmawaanicna wuu raacin doonaa alifkii in la eemaaliyo mutay asbaabtii eemaashana ay u dhammaystiran tahay waxyaaba mancinayaa jira eemaaladoo u diidayaan loo eemaanin karaynin waxyaabahaasi laba qayb wey xarfulisticlo iyo ra xuruufulisticloo shan xaraf ah xuruufulisticloo toddoba xaraf ah toddoba xaraf ah iyo aliftii la imaalin lahaa haddii ay isku soo dhowaadaan xarfulistilaaha ha horeeyo ama ha dambeeyo khalaas imaashi ayuu mancinayaa toddobadaas xarafna waa kha saad daad ta da cayn iyo qaaf toddobadaa xaraf iyo alif la imaalin lahaa haddii ay isu soo dhowaadaan xarfulisticlaaha wuxuu horjoogsanayaa imaashiyo lama imaalin karo laakiin sababka uu mancinayaa sabab daahir ah wey sababkii khafiga ma mancin karayo oo sababkii khafiga ahaayoo alifta asalkeediia ya ka soo gadoomay iyo fii bacdi tasaariifa ya u noqotaa iyo caynu ficlin ulaaiyin bay taallaayo marka damiiru rafca mutaxarik lagu dabadejiyo filtu uu noqonayo qolada ma mancinayo ee wuxuu khaafoo kaleba in la emaalayaa bannaan haadana xurufulisticlay ahayd khiife in la yidhahdo bannaan ma mancinayso ee xarfulisticlaha wuxuu mancinayaa oo keliya ra'dana waa la mide sabab daahir ah sababka daahirka waxa weeyaan alifta kasre inay ka horrayso ama ka dambayso alifta ya inay ka horrayso ama ka dambayso sababkaa weeye sababka ay mancinayaan sida saalix iyo daalim saalixun alifta kasraa ka dambaysa mana la imaalin karo waayo saadkaa mancinaya xarfulisticlaa daalim ayaa lamid ee lama imaalin karayo xarfulisticlaaha horreeyaa haddeer hadduu dambeeyana waa la mid oo alifta iyo xarfulisticlaha xarfulisticlaha dambeeya aliftaa horaysaana waa la mid haddaba xarfulisticlaha isagoo horumaray wuxuusan wuxuu mancin karaa oo keli ah hadduusan kasrisnayn xarfulisticlaha laftiisiiba haddii la kasriyo maanic ma noqon karayo waxaa la mid ah xarfulisticlaha haddii la sukuuniyo kasrana uu yahay waxa sukuuninayo xarfulisticlihii ayaa sukuunsan xarafka sukuuninayaana wuu kasrisay oo kasraa sukuuninaysa laftii ma mancin karo biwaaca uu miaaliyo kale miwaaca tada waa xarfulisticla isla markaa waa saakiro way sukuunsan tahay kasraana sukuuninaya alifta ka dambaysa waa la emalin mid weecina tiraahdaa kuwa bannaanoo maanic ma noqonayo ra'an kasrisneenna xarfulisticlahay la mid tahayoo sabab daahiray mancini iyadana intaasu sheegaya wa xarfulisticlaai xarfulisticla yakufu wuu mancini mudharan sababan sababka oo mudharan la daahiriye ayuu mancini min kasrin xaal uu kasra yahay sababkaa la daahiriyey ow yaa'in ama ya xaal uu yahay wa takufu raa'un ra'na way mancini kadaa xarfulisticlaa xaal ay la mid tahay bishardi ra'da way inayan kasrisnayn in kaana waa haddii uu yahay maa shayga xarafka yakufu mancinayo isticlo iyo ra' midkuu doonaaba ha noqdee bacdu xaal uu gadaal ku sugan yahay muttasilan mid ku dabadhegan xarfulisticlaa haddii uu yahay wey ow bacda xarfin ama hal xaraf gadaashii ku sugan oo hal xaraf looga fasliyey ow fusila bixarfayni ama laba xaraf lagu fasliyey oo laba xaraf ka badan waa inaan lagu faslinin kadaakaa waxaa la midoo xarfulisticlihii iyo ra'diiba ay maanic noqonayaan idaa qudima marka la hormariyo ma maanica lam yankasir aan kasrisnayn ow yaskun ama aan reebanayn iral kasri kasro gadaasheed aan ku reebanayn kalmid kalmidwaaca kii kasrada gadaasheed reebanaa islamarkaana aan mancinaynin sababka kalmid kalmidwaaca mid wey oo meed miimka kasrisan sababkiisa alifta loo imaalinhay da'doo xarfulisticlaa dhexda ku jirta maadaama ay sukuunsan tahay xarakada sukuuninaysaana kasre ay tahay maanic ma noqonayo mid weeca inaad tidhaahdaa ku bannaan kal mid weeca mir u safarniyo u shahri almiwaaca kan aطeecid badan miwaac waa amhilaة mubaalaqa mifcaalkii weeye facaalun ow mifcaalun ow facuulun fii karatin can faacilin badilin waa annagii soo marray miwaac ninka aطeecida badan mirna min maara yamiiru wuu u safray wey waa namiiru ahlanaadi oo kale waayo maara reerkiibuu u soo shahriyeyo wuxuu u keenay raashiin iyo safar ayuu u keenay weeye sida nabiyullaahi yacquub carruurtiisii bay ugu soo safreen mir u shahri raashiin u keen almiwaca kan atiiciidda badan wa kafu mustaclin waraa kafu bikasri raaka hayri man laa ajfu wa kafu mustaclin xarfulisticla mancintii iyo waraa'in ra mancinteeda yankafu wuu reebtoomi bikasri raa'in ra kasraheedu ku reebtoomi wadalika ka qaariban laa ajhu weeye yani wuxuu leeyahay eh, mawaanicdii haddeer aan soo sheegnay oo xuruufulisticla iyo ra ahaa mawaanicaas mawaanic sii mancinayuu leeyahay oo mawaaniculmawaanic la yidhaahdo mawaaniculmawaanica waa ra' kasrisan aliftii la eemaalin lahaa ra' kasrisan haddii ay ku soo dhowaato maanic kastoo loo keenaa wax ka tari maayo waa la eemaalini yacnii xarfulisticla ama ra aan kasrisnayn ayaa waxay ku soo dhowaatay aliftii la emaalin lah maanic bay ku ahayd iyadoo maanicay ku ahayd ayaa ra' kasrisan ay meelaha ka dhowdahay khalas waa la imaalin ra'da kasrisan ayaa waxay ka xoog badan tahay xarful isticlihii iyo ra'aan kasrisnayn miaal daarilqaraari oo kale daarulqaraari qaafka waa xarful ee ra'da ku xigtaana maanic bay ahayd lafteeda labadaa maanic oo meesha wada yaalla alifta ka dambaysa waa la eemaalinay ra'da ka dambaysa haddii ay kasrisantahay qaraari ra'daaba haddii ay kasrisan tahay daarilqareeridheh oo ra'daa kasrisan ayaa waxay mancini ra'dii ka horraysoon kasriseenoo maanic ahayd iyo qaafkii xarfu isticlaha ahaa labadaba iyadaa ka xoog badan eemaal bayna u celini intaas ujeeda wa kafu mustaclin xarfulisticla mancintii iyo waraa'in ra' mancinteeda yankafu wuu reebtoomi bikasri raa'in ra' kasraheedu ku reebtoomi wadaalika ka haariman laa ajfuwe laa ajfuu anigu goyni maayo haariman nin deen qabo ma goynayo haariman haynka waa xarfulisticla soo maaha ra'da kasrisanaa ka xoog badan haariman dhahoo eemaali ka haariman nin deen qabaa laa ajfuu anigu goyni maayo walaa tumil lisababin lam yatasil waalkafu qad yujiibuhu maa yanfasil walaa tumil ha u eemaalinin lisababin sababka oo lam yatasil aan ku xigin walkafu qad yuujibu inuu waajibiyaa suurowdaahu kafiga maa yanfasilu wax soocaan halkan wuxuu ka hadlayaa asbaabul aymaal inteedii badneed waan soo marray waa yahay mawaanicul eemaalna waan soo marray haddaba waxaan soo marray sababka eemaalka keenayo iyo alifka la eemaalinaya hal kelima marka ay ku wada jiraan sababka eemaal sida kitaab oo kale alifta waa la emaaliye kasrahaana emasha keenay hal kelimayna ku waday jiraan ka waran sababka iyo alifka la emaalinaya haddii ay laba sabablaba kelima haddii ay ku kala jiraan sababka kelimuu ku jiraa kasra iyo ya midkuu doonaaba ha noqdo aliftana kelima kaley ku jirtaa sabab hal kelima aan alifta kula jirin emaal ma keeni karayo intaasu ujeeda walaa tumil lisababin lam yatasil lam yatasilsha wuxuu jeedaa hal kelima ee sababka iyo alifta waa inay isku xigaan maaha kaa waa soo marray ee waxa uu ka hadlaya waxa weeye sababka iyo alifta hal kelima waa inay ku wada jiraan waxaa kaloon soo marray mawaanicu limaal maanica hal kelima haddii uu kula jiro daalim iyo wixii lamid ay u yahay waa soo sheegnay laba kelima haddii ay ku kala jiraan ka warran aliftii la ee maalin lahaa waxaa ku xiga maanic laakiin maanicu wuxuu ku jiraa kelimo kale kelimada alifta ay ku jirtaa kuma jiro maanic buu ku noqonaya wuu macniyu yacni maanicu waa xoog badan yahay xoog badnada darteeda laba kelime iyo hal kelima isku u mancini sababkase hal kelime haddii ay ku wada jiraan alifka iyo sababka ayuu sabab noqon karaa intaasu ujeedaa ataa qaasim ma eemaalin kartid ataa aliftaa in la eemaaliyay ahayd waayo asalkeeda ya buu ahaan jiri qaasim qaafkuna waa maanic waayo waa xarfulisticla atooye inaad tiraa ma bannaano maanic ku tahay laba kelima iyagoo kalea ee hal kelima haddii ay ku wada jiraan maanica iyo labaga waa isku mid amaa sababka hal kelima inay ku wada jiraan ayaa laazima walaa tumil ha u emaanaynin lisababin sababka oo lam yatasil aan ku xigin waalkafu manciga qad yuujibu inuu waajibiyaa suurowdaa hu manciga maa shay yanfas maa maanic yanfasilu ka soocanoo kelimo kale ku jiro waqad amaaluu litanaasubin bilaa daacin siwaahu ka cimeeday wataley waqad amaaluu inay eemaaliyaan ayaa suurowdaa litanaasubin munaasabad darteeda inay u eemaaliyaan bilaa daacin daaci la'aantiina ay eemaaliyaan daaciga oo siwaahu munaasabada aan ahayn ka cimeedee iyo wataley weeye yacni wuxuu leeyahay sababka lixaad oo alif loo eemaalinayaa waa munaasabo aliftan wax sababul eemaaloo ku qoma oo kale lama hayo keliya aliftan alif kaloo la eemaalinayaa ku dhow hee aliftaa hore maadaama aad soo eemaalisay iyadana raaci iska eemaali waa bannaantahay cimaada laba alif ayaa ku jira alifta hore sababul emaal ayaa ku qumay oo ka horreeya oo hal xaraf looga fasiliyey oo cimaa alifta waa la eemaalin karaa sababka loo emaalinayana kasrada ka horraysa halka xaraf looga fasliye wey alifta dambe sababul emaal male yaayan lahaanine maadaama aliftaa hore la emaaliyey iska raaci imeeded imeede labadiba ee maali watalaabu raaciyey musanifku talaadani munaasaba xagga ii dhigee sababul eemaal ayaa ku quntay sababka waxa weeyaan waa alif darafu ficlin taallo asalkeedana waa wuu ahaan jiray fii bacdi tasaarifi lkelimatina ya loo bedelo ligayri shuduudin walaa ziyaada oo talaa marka la majhuulinaya tuliyaa lagu majhuuliyaa dacaabay la mid tahay haddaba sabab khafi ayay leedahay tala oo tale in la emaaliyo sabab bay leedahay caadi ah wuxuuna ku sheegay musanifka munaasaba waxaa wanaagsan oo khudariga u luqluqaya in la yidhaahdo talaada horta uu ka hadlaya talaada qur-aanka ku jirto washamsi waduxaaha walqamari idaa talaahadaas weytan uu sheegayo laba sabab ayaa ku qumayoo loo emaalinayaayo aliftan asalkeedoo ya loo bedelo fii bacdi tasaariif waa sabab sabab labaadna munaasabaa loo eemaalinayao aayadahaas ay la socoto dabayaaqadoodaa la eemaaliyaa mar haddii la eemaalina iyadana iska eemaali laba sabab wey marka oo munaasabad darteedana waa loo eemaaliyey sabab kaleoo caadina wuu ku qumayo aliftan fii bacdi tasaariifi kelimati gadoonka ay u gadoomi waa sabab kale sidaa in la yidhaahda mooye talaada sabab caadi ay leedahay loo eemaaliyo waqad abaaluu inay imaaliyaan ayaa suurowdaa litanaasubin munaasabad darteed inay u emaaliyaan bilaa daacin daaci la-aantiina ay emaaliyaan daaciga oo siwaahu munaasabada aan ahayn wadalika ka cimaadaa watalaawi cimaadaa tiirarkii iyo watalaa wuu raacay ama uu aqriyey walaa tumil maa lam yanal tamakunan duuna samaacin hayraha wahayrana walaa tumil ha imaalinin maa shay lam yanal aan gaarin tamakunan makas duuna samaacin samaac la'aantiha ee maalini hayraha wahayranaa xaal uu yahay yani wuxuu leeyahay waxaa nidhe maxal bay leedahay maxalkaana waa afcaal iyo ficli mutamakina waxaan u jeedaa ismi mutamakina afcaal oo dhan waa la eemaalin karaya ficli waayo tasriifka ay asal u leedahay asmaadana wixii mutamakina ayaa la eemaalin kara ismi aan mutamakin ahaynoo mabni ah in la eemaaliyaa ka waran naa iyo haa labadaasa la imaaniya oo qiyaasa in la imaaniyo asbaab haddii loo helo naa iyo haa waa la imaanin kara labadaa wixii aan ahayn imaal kuma bannaano ismi mabni ah ilaa samaaciya wixii carab laga maqlay mooye samaaca waxaa ka mid ah anna annaadii shardiyada ahayd ama istifhaamiyada ahayd annii bay yidhaahdaan oo iska imaaniyaan waa samaac walaa tumilha imaalinin maa shay lam yanal aan gaarin asbaada weeye tamakunan makasi aan gaarin duuna sabaacin maqal la'aantii ha ku eemaalini hayrahaa xaaluhaa keyrkeeda yahay iyo wahayra naannaa keyrkeeda xaal uu yahay walfatxa qabla kasri raa'in fii daraf amilka lilaysari miltugfal kulaf kada aladii taliihi hataniihi fii waqfin idaa ma kaana hayra aalifin wa amil imaali niyhowni alfatxa fatxa imaali qabla kasri raa'in ra' kasraheeda hortiina imaali ra'da oo fii arafin daraf ku sugan wadaalika kalil aysari mil tugfal kulf weeye kadaa kaa ayuu la mid yahay alladii fadxihii talii ay ku xigtay hi fadxaha ha ta'niisi fii waqfin waqaf dhexdii ay ugu xigtay idaa maa kaana waa haddii uu yahay hayra alifin alif hayrkii haddii uu yahay halkanna wuxuu ka hadlaya waxa la eemaalinayo alif oo ya loo leexinayo iyo fadxa oo kasra loo leexinaya ahayd aliftii yada loo leexinaya wuu ka soo baxay alifaa ya loo leexinaya haddii la yidhaahdo laazim fadxana waa la eemaalinhaya waayo alif aan fadxa ku reebaleen ma jirto mar haddii alifta naxwal ya loo leexiyo fadxadana naxwal kasraa loo leexiyey waxaase jiraa fadxa keligeedoo la eemaalinayo oo alif ayaan la soconin laba mawdic ayaana la eemaaliyaa fadxada mawdic waqafku khaas ku yahay mawdicna waqaf iyo wasli labadaba waa la eemaaliyaa mawdica waqaf iyo wasli labadaba lagu eemaalinayo fadxada ra' kasrisan haddii ay ka dambayso fadxa iyo waxaa isku xigaa ra' kasrisan oo ka dambayso fadxada eebaal ayaa ku bannaan lilal aysari oo kale bishararin oo kale shara muxuu ahaa ra'daa fadxaheeda ra' kasrisanaa ka dambaysa soo maahan male bashaaririindhe aysari sooma eysaridhe oo fadxadii kasre u lixi maadaama ra kasrisan ay ka dambayso waa yahay wasli iyo waqfina isku si ayaa loo eemaalini mawdicna waqafka ayuu khaas ku yahay fadxa ayaa waxaa ka dambaysa haau tanii fadxa haau ta'niis ayaa ka dambaysa xaalatul waqfiga eh, fadxadaa inaad eemaalista ku bannaan raxmi shajari nicmi inaad tirahdaa kuu bannaano ee fadxadaa haa u ta'niis ay ka dambayso xaratulwaqfiga aad imaaliso walfadxa wa amil imaali niyowni alfadxa fadxa imaali qabla kasri raa'in ra' kasraheeda hortiina imaali ra'da oo fii arafin dabayaaqa taalla wadaalika ka lil aysari mil u leexo ee lil aysari kan sahlanida badan u leexo tukfo waxaa lagaa kaafinaya alkulaf mashaqooyin ayaa lagaa kaafinaya mil u leexo niyohowni lil kan sahlanida badan u leexo arrin kastaba kan sahlan qaado tukfo waxaa lagaa kaafinaya alkulafa dhibaatooyin iyo mashaqooyin ayaa lagaa kaafinaya mil tukfalkulaf waa iska tamaamulbeyt beytku ku tamimanaya ee miaalka waa lil aysarida oo aysari la yidhaahdo kadaa kaa ayuu la mid yahay alladii kii taliyihi hataniii fii waqfin idaa maa kaana hayra alifintaa dambe oo idaa maa kaana hayra alifinta musanifka uu leeyahay waa iska hadal badni waayo alif la emaalinaya ma aanan haynina fadxa la emaalinayaan hayni kulaha fadxa qablaan aakhir ka taalla ha haddii ay u dambayso xaalatul waqfiga waa la emaalini fadxada haddayaan alif ahayn fadxa alif aan ahayn waa iska hadal badni khudariga inuu luqluqu doonaya wuxuu leeyahay kadaa ladii laga dhigo fadxa iyo alifba ha lagu wada jido alladii kiibaa la eemaalini taninhii hataniiii ay ku xig fii waqfin ayaa lagu eemaalini idaa maa kaana hayra alifin hadduusan alif ahayn fadxa yahay sidaa ha la yidha haduu leeyahay qudari kadaa ayuu la mid yahay alladii kii talii ay ku xigtay himaaga ha taniiii taniidka hadiis ay ku xigtay fii waqfin waqf dhexdii ay ugu xigtay idaa maa waqtigii ayaana la eemaalini kaana uu ahaado hayra alifin alif hayrkii wallah aclam sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina